qur-aanka soo degay intuu nebigu ka qaxay uu ka hijrooday maka ee uu madiine tegayna madani baa laydha hadduu doono ku soo degeen waa tafsiirkaad moodda inuu ugu dhadhowya wela haddaan saa la odhan dee qur-aanku labadaa meelaan ahayn baaba in badanoo ka midi ay ku soo degtay nebigoo socdaala ama gobolo kale maraya daabiciisa iyo muuqaalka uu leeyahay ayaa kala duwan labadaa qaybood qur-aanka ka midiba sibuu u hadlaa mid fasaaxada ayaa maaragtay aad u cuslaya iyo aayaadka koobkoobane ka waramaya icjaaska xagga luqada midna dhinaca axkaamta iyo shuruucda ayuu aada uga waramaa waaye suuratulbaqara oo suuraddii labaada ah, sida aad arkayso waxa weeye suuradda ugu dheer qur-aanka kariimka waxyaaba khusuusiyaad ay leedaha suuradda u gaara waa suuradda u dheer marka la eego qur-aanka kariimka ah qiiiisa suuradood waa suuradda ugu axkaam badan axkaamta ay xambaarsantay aad bay u badantay suurad lamidii ma jirto fusdaadulqur'aan baa la ydhaha taambuuga qur-aanku isugusoo hoosgelaya weye suuratlbaqara qofka barta iyada iyo axkaamta ay ka warramaysa iyo tafsiirkeeda ee aad u dhugta sharaxeeda akhriya wax badan baa cilmiga fiqiga u dhaadhacaya waayo baab walba asal bay ku leedahay saynu tilmaami doono aayadda u fadli badan baa ku jirta qur-aanka waa aayade aayatul kursiy aayadda u dheer baa ku jirta oo ah aayatu dayn sidaynu xagga dambe ku arki doono suuraddu waxyaabaha miisaadkaas ayay leedahay xagga fadligeeda axaadii dhowrabaa ku soo arooray oo saxeixa waxaa ka mida xadiidka saxeixa nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam yu'taa bilqur'aani wa ahlih aladiina kaanuu yacmaluuna bih taqtumuhu suurat lbaqarati waalu cimraan tuxaajaani can saaxibihimaa yowma alqiyaama aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam qur kariimka ayaa imanaya maalinta qiyaamaha ilaahay uu keenaya iyo ehelkiisii ku fali jiray xadiiskaa kuu dhaadhaco ama ha inoo dhaadhaco qur-aankii iyo iyo ehelkiisii ku camalfali jiray wa ahlihi aladiina kaanuu yacmaluuna bihi kuwii baranayay iyo kuwii akhriyayay iyo intoo dhammi way soo hoosga laakiin arrinka lafdhabarta uu ka dhigay nebi waa kuwii ku camalfali jiray sidaa daraaddeed baa aanku ay tahay inaynu hadafkeennu ahaado intaynu rumayno inaynu baranno lafdigiisa iyo macnihiisaba ku cibaadaysanno isku dawayno xafidna intaynu kari karno kuna camalfallo camalfalkaasaa qur-aanka ehelkiisa lagu noqdaa saa uu xadiidku sheegaya ahlulqur'aan ahlullaahi wa khaasatu siduu ehel ku qofku waxa weeye inuu dee ku camalfalayo oo qur-aanku dhaqan u yahay bulshadeenna waa inuu dhaqan u yahay madaxdeenna waa inuu dhaqan u yahay wadaadadeena waa inuu dhaqan u yahay qofka akhrisanaya daalibka ah sidaasaana aynu barakadiisa ku helaynaa qur-aanka sidaasaynu ku fahmaynaa aayadda suuraddan akhirkeeda ahri wattaqu llah wa yucallimukum ullah ilaahay ka cabsado qur-aanka ku camalfala si aa cilmigiisa u heshaan marka haddaad doonaysa in dawada xifdiga iyo casharka dadku waxay idhahdaan cashar ha ii tufo ilowgaygii baa batay iyo xifdixumadaydii casharka loo tufaa oo cabsida leh waxaa hogaaminaysa qur-aanka labada suuradood ee laydhaa suuratulbaqara iyo aal cumraan waxay u doodayaan qofkii qur-aanka ehelka u ahaa ee ku camalfali jiray ayaa ay u doodayaan labadaas suuradood ilaahay kalaamkiisu cidduu u doodana waxaa la rajaynayaa in la furdaamiyo lana sii daayo xal iyo maaro loo helo nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale waxa uu ku yidhi oo isaguna saxiixoo muslim warinayo laa tajcaluu buyuutakum maqaabir ina ashayطaana yanfiru min albayt aladii tuqra'u fiihi suurat lbaqara maar guryihiinna ka dhigina ilaan xabaal lagumana cibaadaysto camalna kama socdo qur-aanna laguma akhriyo salaadna laguma tukado qof dhintay oo muslima lagu asturay wax laga sugaana ma jiro oo de isagii baabaan waxba hayninba camalkiisii xaashidiisiiba la laabay marka xabaal oo kale gurigiinu yuu noqonin xabaal baan waxba lagu wadine qur-aanka ku ahriya weeye shaydaanku wuu ka cararaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam guriga lagu akhriyo suuratulbaqara haddii suuratulbaqara iyo aayatkursiyaayatkursiy baa ku jirto xadiid gaar iyadana kusoo arooree guriga lagu akhriyo wuu ka baxsadaa shaytaanku uu ka cararaa marka gurigu hadduu bilaa yahay qur waa qubuur ay ku kala duwanyiinoo kana rinji baa marsanoo si uunbuu u yaro dhaldhalaalaya laambadaa ka baxaya kanina oo dhagaxaanunbaa saaran marka intaasumay ku yar kala duwan yihiin laakiin xagga macnawiyaadka laba xabaalood baa sawirkoodii uu yeeshay sidaasa xadiidka nabigu kuhi calayhi salaatu wasalaam marka waa halka ay had iyo jeer haddii aad maqasho arooska marka uu reerku dego oo kale ayaad ka maqlaysaa culimmadu marka waliimat alcursi iyo ka hadlayaan xafladda arooskaiyo markay ka hadlayaanba waxay idhahdaan ha lagu akhriyo suurat lbaqara halka ay ka keeneen waa halkan gurigan cusub ee maaragtay degayin shaydaanka laga naaro suuradan xadiidka saxiixa ay kusoo aroor iminka si caama dee qofku inuu ku ahriyo caruurtiisu ku ahrido reerkiisu ku ahriyo shaydaanka ile shaydaankii haddaad iska didin weydo adiga iyo islaantiibu madaxa isugu kiin dhufan doonaado wada fadhihi maysaa iyo ehelkii xaafadaha qaar uu adiga qayla uun ay ka baxayso oo la kala labqabaynaya uun baqaraanay haysaninoo wax ku ahriya ayaan haysa marka intuu dhex fadhiistay buu dhimbiila kusii daynaya waayahay arimaha xaafada lagu bustaynaya khayrka leh ayay ka mid tahay shaydaanka laga naarayo xadiid kale nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi iqra'uu suurata albaqara fa ina akhdaha baraka wa tarkaha xasra walaa yastatiicuha albala war suuraddaa suuratulbaqara laydha ahriya qaadashadeedu waa baraku baraku wey adduun iyo aakhiraba macnaha akhrisashadeeda ku dadaalkeeda ka tegideeduna waa qoomamu iyo muruga buu nebigu uhi calayhi salaatu wasala haduu qofku iska daayo danayn waayo suuradaa iyo dee suuradaha kaleba qur-aanka ku noqonaysa sixirlayaashuna ma karaan suuraddaa buruudkeedaa ka weyn sixirlaha oo dee sixirlihii asalkiisaba waa shaydaan hagooganun shayaatiinul insiga unbuu ka yahay sixirluhu asalkeedaba falka uu fulinayo wuxuu fuliyaa markuu shaydaanka soo maray iskaashi sameeyaan shaydaankaa waxyaabuu u laqimaa kufriyaad iyo shirkiyaad iyo khuraafaad markuu casharkaa qaatee uu dabiqo qofkan sixirlahahay ayuu waxyaaba la tiirayaa shaydaanku oo waxyaaba la qabtaa marka labadooda iskaashanayo dee suuraddu kol hadday shaydaankii weynaaba ilaahay uu ku buufiyey sixirlihii ay isku ladhnaayeen ee ku lifaaqnaana isaguna uu raacaya marka suuraddu dee axaadiid badan baa kusoo aroora qaarkoodna saxiix yihiin qaarkoodna daciif yihiin waxaa ka mid xadiidkii kale isaguna tilmaamayay qur-aankiibaa imanaya iyadoo labada suuradood ay hogaaminayaanoo ay u egyihiin laba daruurood oo waaweyn oo oo kale suuratulbaqara waxaa loogu magacaabay magacan qisada ka waramaysa saca iyo dhacdada reer banu israa'iil ka dhexdhacday oo aynu halkeeda ugu tegi doonno insha allahu ayaa lagu dhex sheegay marka asuura allatii yudkar fiiha albaqara waa suuradda lagu sheegay saca qisada saca oo tilmaamaysa awoodaha ilaahay iyo siduu wax soo nooleeya iyo cidda markaa mujrimka ah siduu u fashiliya iyo waxyaabaha ay qisadaas tusinaysa halkeedaynu ku arki doonaa had jeerna suuradaha meela ku sugan oo dhexdeeda ku jira baa loogu magacdacaa inta badan <clears throat> waaya sida aynu horeba usoo sheegnay suuradu iyadoo dheer ee suuradihii makmadaniga ahaana ka mid oo xataa waxyaabaha mumayasaadka ama gaarka u ah aynu hore usoo sheegnay waxa ka mid ahaa aayada u dheer iyo aayadda u fadli badan iyo aayaddii u dambaysay qur-aanka wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah aayaddaasoo xagga dambe ku jirta inay ahayd baan filaya ayaa iyaduna ku jirtaoo markii ay soo degtay nebigu sagaal habeen uu sii noolaa calayhi salaatu wasalaam axkaamta suuradani ay koobsanaysaa waa nidaamka samaawiga ilaahay dadkan uu dhigayo sida caqiidada cibaadaadka nidaamka dhaqaalaha akhlaaqda arrimaha guurka iyo furiinka iyo dalaaqa waxaan leeya ciddada waxay suuradda marka u horreeyaba ilaahay uu ku bilaabay dadku noocyada ay yihiin inuu inoo tasniifiyo inoo tilmaamo dadku sida ay u kala duwan yihiin iyo adduunkan marka ay joogaan inaanay wadamo iyo xuduud iyo jinsiyado iyo qabaa'il iyo waxa ahayne laakiin mu'min iyo gaala ay yihiin ayaa marka u horeeyaba ilaahay uu ku bilaabaya dadka muslimiintiina tilmaanta ilaahay inay qaataan iyo tasniiftaa ayaa uu baraya rabbi suuraddu marka intaa laga gudbo waxa ay soo horraysiinaysaa bani aadamkan asalkiisii halku ku lug lahaa iyo basharkan basharka halkuu ilaahay ka abuurayo aadam iyo xaawo iyo halkaas iyo dagaalka bani aadamka iyo abaaliista ka dhex oogan inuu abtirsaday oo waalidkeennii u horreeyey uu ku soo bilaabay ayaa markiiba ilaahay u xusi doonaa si aynu uga gaashaamno oo aynaan u aaminin cadowga shaydaanka suuradda waxaa aad arki doontaa in ku dhow saddex meeloodow meel ayaa ilaahay uu kaga warramayaa nimanka khatarta badan iyo abeesada suntu ay kasoo kabacaysa ee dhex jiifa bartamaha caalamka islaamka ee la yidhaa al-israa'iiliyuun nimankaa reer banu israa'iil la yidhaahdo al-yahuud ayaa qur-aanku u dhigdhigaya waa qisada ugu badan xagga soo noqnoqodka qisadaas ah, taasu in fara badan ulu in ku dhow ayaa ilaahay uu kaga warrami doonaa iyadoo uu ka bilaabaya yaa bani israa'iil dkuruu nicmatii allatii ancamtu calaykum ilaa laga gaadho waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahun waxyaabahay suuradu aad uga warramaysa waxaa ka mid a ah axkaamta soomka xajka jihaadka nidaamka qoyska waxay aad uga warramaysaa dhinacyo kala duwan oo uu ka mid yahay dhinaca dhaqaaluhuna ribadaad arki doontaa markuu ilaahay saxo siyaasada iyo hogaaminta iyo awooda dadka muslimiintaah iyo qoyskooda iyo qudhooda ayuu haddana ka waramaya nidaamkooda dhaqaale inuu saxnaado dee aayaadka ribada ka hadlaya u dambeeya iyo amaahda iyo iibka iyo ayaynu arki doonaa insha allahu ugu dambayn qaybaha u dambeeya addoonku inkastaba ha socda waa kii ilaahay xaggiisa u carraaba inkastaba ha soo warwareegae ilaahay unbuu ishortaagi noocuu doonayaba ha ahaade kol haddii alle hortiisu ay tahay meel lama huraanoo kollayba la tegayo laabudda an yarjica shaqsu wayatuub ila allahi tacaala waa ka rabbi markaa faraya dadka muminiinta ah inay ducaystaan oo ilaahooda ay baryaan towbad iyo tadaruc la yimaadaan bismi illaahi araxmaan raxiim alaamiim allaahu aclamu bimuraadihi bidalik ilaahay baa garanaya eraygaah waxa ula jeedo hore aynu usoo xusnay inaan waxba la ysku hawlin waxaanu fasirin nebigu calayhi salaatu wassalaam minhu aayaatun muxkamaat hunna ummu lkitaab wa ukharu mutashaabihaat horeynuu soo xusnay qur-aanka mutashaabiha ahe macnahooda ilaahay uu garanaya erayadaas inay ka mid yihiin waatayaanu xalayta soo tilmaamaynay iyo eh, kollayba in ay u yimaadeen halkan erayadaasi in uu ilaahay ku muujiyo icjaasnimada qur-aanka iyo eh, inaan cidila iman karaynin oo erayadana luqal carabiya dee xarfaheedii ka kooban inaanay mar haday fasiri kari waayeen bashar lagama yaabo inay isagoo kale la yimaadaan sidaa mucjisnimada qur inay erayadani tusinayaan daraadeed ayaa inta faraha badan marka erayadaa suuradda ilaahay uu ku bilaabo wuxuu ku xigsiyaa qur oo uu ka faalloonayo sida aayadaha ku xigaba ad arki doonto ilaahay wuxuu idhi dalika alkitaab kitaabka qur ah laa rayba fiihi shaki kuma sugna hudan lilmuttaqiin hanuunna wuxuu u yahay dadka ilaahay ka cabsanaya aladiina kuwaa ilaahay ka cabsanayaoo yu'minuuna bilghayb waxay rumaynayaan waxa maqan wa yuqiimuuna asalaa salaadana way ku xaragoodaan oo way qurxiyaan wa mima rasaqnaahum yunfiquun wixii ku raashinnay aanu aannu siinnayna waxbay ka bixiyaan wa mima rasaqnaahum wixii ku arsaaqnay yunfiquuna waxbay ka bixiyaan waaladiina kuwii weeye yu'minuuna rumaynayay bimaa ilayka shayga lagu soo dejiyey oo kitaabkana oo qur-aankana oo waxyigaabay rumeeyaan wamaa unzila min qablik kutubtii la soo dejiyey nebi maxamedow adiga hortaa ee rususha hore lagu soo dejiyeyna way rumeeyaan wa bilaakhira aakhirana hum yuuqinuun way eh, ku qanacsan yihiin oo kama shakisana oo qalbigooda rumaynta aakhire ay degtay ulaa'ika kuwa tilmaamaha leh calaa hudan hanuun bay ku fadhiyaan oo ay irkadeen oo ay ku sugan yihiin oo ay calfadeen hanuunkaasoo min rabbihim ilaahooda xaggiisa ka yimi wa ulaa'ika humul muflixuun kuwaasi way liibaaneen ragga horu maray ee dhaadanaya waa kuwa daalika alkitaab ismu ishaarahaas waxa uu tilmaamayaa saa taqaano marka wax dhow la tilmaamaya daa baa laydhaha shay dhexdhexaada marka la tilmaamayana daaka baa laydhaha wax dheer oo durugsan marka la tilmaamayana daalika baa la ydhaa daa xarfu khiaab wlaamu lilbucdi daa ismu lishaara wallaamu lilbucdi walkaafu xarfu khiaab marka macnaheedu waxa weeye kolkaa lasii wadwado iyadoo kitaabka ilaahay uu ka warramayaa kan bilaabmayaba uu yahay haddana ismu ishaarahan baciidka ah daalika alkitaab kitaabkaas waxa weeye sarrayn iyo korayn macnawiya kitaabkan wax la midihi jirin oo cid kale ay calfan karaysa heli karayso kitaabka qaaliga ah ee sarreeya ee xurmada iyo ixtiraamka iyo ehel inaad u noqotaan idinka mudan shaki ma leh waxaan shaki lahayn inuu ilaahay xaggiisa ka yimi waxaan shaki lahayn inuu xaq yahay waxaan shaki lahayn kalaamkii alle inuu yahay laa rayba fiihi hadda qaar shakiya way jiraan laakiin asalkeedaba qofka wixiisu haddaanu ahayn wax lagu xisaabtami karo wax la tiriyana maaha ka shakiye shakigiisu wax la tirin kara maaha hanuun buu u yahay dadka ilaahay ka cabsanaya dee aan ilaahay ka cabsanayni asalkeedaba xaggiisaba ma eegaba mana calfada kamana caba khayrkiisa marka ka taqwada lehunbaa hanuunkaa ka hela insaankuna iskiisaba ama aadamuhuna hanuunka aad buu ugu baahan yahay dee hanuunka waxa ka soo horjeedana waa halow dadka ilaahay ka cabsaday tilmaamay kuwaasi sidii aynu suuratulfaatixaba ku soo maraynay hanuunka iyo jidka toosan cidda haysa tilmaamay leeyihin tilmaamahaas ayaa mar walba qur-aanku u xusaa qoladay yihiin iyo dalkay joogaan iyo qarniga yihiin iyo maya laakiin muwaasafaadka qur-aanku inta faraha badan tilmaamuhu xusaa ta dadka lagu kala saaraya lagu qiimaynayaa tilmaamahaas aladiina yuminuuna bilqaybi wayuqiimuuna asalaata wamima rasaqnaahum yunfiquun waladiina yuminuuna bima unzila ilayka ma unzila min qablika wabilaakhirati hum yuuqinuun lixdaa sifa cidda leh ayaa ilaahay uu ka liisteeyay agtiisa kuwaasa addoomihiisa ah bal inta tilmaamooda ay leeyihiin marka hore waa muttaqiin marka hore waa marka ku xigta waa mu'miniin marka kale waxa weeyaan sidaa dee aayaddaba ilaahay u tilmaamaya hum yuuqinuun yaqiin bay leeyihiin tilmaamaha gaarka ah weeye yacnaa camalkan ay sameeyanaa camalkaa natiijadaasaa ka soo baxaysa amaladan markay sameeyaan waxaa ka soo baxaya taqwo iyo iimaan iyo yaqiin iyo hanuun baa ka soo baxaya muminiintu waa kuwa ah waaya asalkeedaba ummadduna labadaa qaybood wey gaal iyo islaam ilaahay baa jecel dadka islaamka iyo muminiinta oo waxa weeye ciddii addoonnimadiisa aqbashay way mutaysteen in lagu aftaxo oo lagu bilaabo suuratulfaatixana iyaga lagu bilaabay suuratulbaqarana ilaahay iyagu ku bilaabay waxa weeyaan dadka addoomaha dhabtaa wey aladiina yuminuuna bilhayb marka qaybku waa wixii maqan wixii aanay indhahoodu arkayn macnaa wuxuu ilaahay ku ammaanay shay aanay arkayn bay rumaysanyihin ilaahay ma arkaan way rumaysanyihin ilaahay dee taraani buui adduunyada muminiinta kuma arkayaan jannada ku arkayan way rumaysanyihin malaa'igtiisay rumaysanyihin wuxuu qur sheegay oo jinku uu ka mid yahay bay rumaysanyihin qiyaamahay rumaysanyihin jannay rumaysanyihin naarbay rumaysanyihin siday ugu qanacsan yihiin lahum quwa mukhayala waxa ay leeyihiin awood ay ku sawiran karaan shaygaa looga warramayo iyo nawciyadda uu yaho ay ku qancayaan dabeetana wixii kale ah laakiin dadka kale de waa adiga arkayooo waxa ay u diidan yihiin ilaahay ee aakhira ay u diidan yihiin dee itaabsii bay leeyihin mee ma arkaba dee waxay kuleeyiin waxaanu aragno indhaha iyaga inay rataabtaan mooyaane wax kaleba ma rumaysanaydhabaa marka halkaasaa lagu kala tegay wixii ilaahay uu siiyeyba wax ka bixiyaanoo sidaasay tahaada waxbixintu had jeer wax qaaliya weeye waxaad ka arkaysaa ilaahay baa isu idaafeeyo wuxuui waxaan siiyey macnaha qofku waa inuu gartaa wixii loo dhiibay ee ammaanada loogu dhiibay inuu mustakhlaf buu ku yahay waxbuu ka bixiyaa muminiintu way ku ammaanan yihin iimaankooduna waa dhammaystiran yahay se ilaahay u rumeeyaan waxa wey ilaahay ma kala saarayaan kutubtiisa rusushiisa laa nufariqu bayna axadin min rusuli rusushiisa iyo kutubtiisa wada qaadanayaan cid kaleoo iimaankaa laga helaa ma jiro waxaa kale adduunyadan idhaahda waxbaanu rumaynaa iimaankooda waxa uu laangara iyo naafo iyo majiraan u noqday waxaanu ahayn mid shaamila baanu ahayn qaar waxay leeyihin kutubta bar baanu rumaynay rususha bar baanu rumaynay laakiin rumayntii dhammayska tirnayd baa laga waayay ulaaika calaa hudan min rabbihim lafdu calaa waa kuwa culimmada balaaqadu yidhaahda waxa laga fahmi karaa halkan nacnaa nimankaasi qatamakanuu cala alhudaa hanuunka sida ay u xasileen u biyadhigay hanuunka siday u cagadhigeen calaa hudan waxay ka dhigayiin gaadiid ay fuushan yihiin oo kaloo hanuun ka wa min annaasi man yacbud ullaha calaa xarfin soomahayn qaar ilaahay daraf ka caabudayaa jirooo lugna kula jira islaamka lugna xumaanta kale kula jiraoo labada wuxuu calaa jambiya kuwan maya waa calaa hudan marku qofku muwaasafaadkan iyo tilmaamahan iyo qaanacaaddan iyo iimaankan yeesho hanuunka wuu ku cagadhigtay oo waa ku degay oo sida gaadiidku u fuushan yahay calaa hudan min rabbihim hanuun ilaahay bixiya waulaaika hum lmuflixuun ta loo socdaana waa taa waxaynu u camalfalayna aynu u ordaynaa aynu u bixinayno bikulli nafsin wa nafiis wax kasta oo qaaliyah iyo wax kasta oo agteenna qiima kulaba waxa weeye inaynu hello falaaxa iyo guusha ilaahay ilaw adigan arkayo tan aynu ku noolahay maaha meel falaaxiyo liibaani ay taalla maaha wixeeduba waa wax yaroo nisbiya ah. intaasi waa sifaadkii mu'miniinta weeye sifaadka mu'miniinta ilaahay uu ku tilmaamay ee ka soocaysa ummadaha kale waa ahlu sacaada weeye kuwani dadkii horu maray waa taas wey ummadda qaybtii labaad baa ihaw tilmaamaya iyagu isku qola waa isku daraf waa reero gaaleed weeye kuwii kufaarta ahaa laakiin iyaga laftigooda baa laba u qaybsan gaaladii qaarna wixii ay qabeene kufriga ahaa way cadaysteen qowl iyo ficilba way ku cadaysteen qaybina way qarsadeen waxay u qarsanayaan iyo sababtaay u qarsanayaan noocay doonaysaba ahaata laakiin gaalnimay qarsadeen kuwii markaa gaalnimada cadaystay ilaahay soo horraysiiyey ilaahay wuxuu uhi ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay sawaaun alayhim waxa isku mid ah a andartahum u am lam tundirhum iyo haddii aanaad u digin laa yuminuuna ma rumaynayaan haddaad u midna ma anfacayso khatamallaahu ilaahay wuu dhababay waa daboolay calaa quluubihim qalbiyaashooda wuu malaasay nag buu ka dhigay wa calaa samcihim maqalkoodiina waa daboolay wa calaa absaarihim qishaawa wa calaa absaarihim indhahoodana waxaa saaran maxay cishaawatun dabool gawwe walahum cadaabun cadiim cadaab weynna way leeyihin ficilada noocaasa natiijada ka dhalanaysaa waxa weeye walahum cadaabun cadiim cadaab weyn bay leeyihinoo kulol ilahay u diyaariyey ina aladiina kafaruu qoladay doonayaan ha ahaadeen waa kuwa diiday wixii lagu islaami lahaa waa kuwa la yimi wixii lagu gaaloobayay hadday meeshay joogaan iyo iyo wakhtigay joogaan mid kastaba haado kaafir kafara macnaheedu wuxua satara qofka wax qarayaa la ydhaahdaa waxbuu asturo kafara baa la ydhahda marka waxaa lagu macnayn karaa kanina waxa weeyaan waa xaqdabool xaqdabool weeye waxaan qarsoomayn buu isku dayayaa inuu daboolo ilaahay xaqiisii iyo xaqii isagu ulahaa iyo xaqii ummadda iyo cid walba macnaha awal lxuquuq waa xaqullah subxaanahu watacaala cadaalada u horayse la doonayaa waxa weeye in ilaahay xaqiisa la siiyo cidda tawxiidka ka tagtay asalkeedaba cadaalad ma hayso lagama rajaynayo inuu cadaalad sameeyo qofku hadduu xaqi ilaahay meel kaga dhaco cadaaladda lagu sheegaa dee asalkeedii baa go-anoo ka maqan waayo dulmigii u weynaa buu sameeyeyba marka kafaruu sataruu waxay astureen shay aan qarsoomayn oo xaqi ah ayaa sureen marka haddaba kuwa xaqdaboolka ah magacay doonayaan ha ahaadeen ha lahaadeen qaar waxa ay yuhuudday ku abtirsadaan qaar nasaaraday ku abtirsadaan qaar mushrikiin baa laydhaa qaar majuus baa laydhaa qaar waxba ma caabudaanoo malaaxidaa laydhaa kafaruu sawaaun calayhim aandartahum am lam tudirhum laa yuuminuun ilaahay baa dee ka warramayoo xaaladoodu haddii loo digiyo haddaan loo digin waa isku mid labada jeerba waxaa aayadda dambena ay muujinaysaa iskeedaba qofku intanuu daciifka joogo ikhtiyaar buu leeyahay oo isagaa kala dooranaya wanaagga xumaanta markuu xumaanta doorto macsiyada iyo dembiga uu doorto dhibaataduu leeyahay waxaweye dhib kalu usii gudbiyaa dhibkii kaleu ka dhaxlay waxa weeye khatama allaahu calaa quluubihim wa calaa samcihim wa calaa absaarihim gashaawa falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum markay leexdeen baa ilaahayna u duway doorashadii xumaanta ay doorteen iyo gaalnimada waxay keentay in qalbiga xidhmay oo indhihii xidhmeen oo dhagihii xidhmeen marka cadaabkaa kulul baana ayay dhaxal u yeeshay indhahan had iyo jeer iyo maqalkan e, qur-aanku uu ka warramaya waxa weeyaan waa maqalkii iyo indhihii quluubta ee xaqa uu ku arki lahaa kuna maqli lahaa kaas weeye kuwan waa laga yaabaa inay tilifoonno dhaadheerna leeyihiin fiidiyoyo dhaadheerna ay leeyihiinoo meel shisho wax ka arkayaan oo kabaradooda meel satelliteka ay ku fiirinayaan oo il dheer bay noo soo waarideen iyo dheg dheer way jirtaa taas laakiin maca dalik laa tanfac fa innaha laa tacmal absaar walaakin tacmal quluubu allatii fi suduur halkanaa xidhnay halkaasaa deb noqotay wacalaa absaarihim kishaawa walahum cadaabun cadiim kuwaa intaasaynu kaga gudubnay arrinkoodii saasu ku biyo shubta qayb kaloo gaalada ka mid a ayaa rabbi uu ka warramayaa waa nimanka loo yaqaano almunaafiquun suuraddu markii ay soo degaysayna madiine ayay ku badnaayeen munaafiquna sidiisaba waxa weeye man yudhiru khilaafa maa yubdin waa mid qarsanaya wuxuu muujisanaya waxaan ahayn wuxuu muujisanayaa wuxuu qarsanayaa waxaan ahayn yudhiru alkhayr wa yubtinu shar wanaag buu muujisanayaa iyo iimaan iyo daacadnimo beliya baasna way ku helan yihin oo xallaabta u jiifa ayaa aad u weyn nifaaquna sidiisaba waa qofka oo shakhsiyadiisu ay lunto qofka muminka ahi waxa uu leeyahay asabr fi muwaajahat alacdaa wasumuud cala alxaq qofka muminka ah xaqa inuu xejisto haba ku kululaadee ayuu awoodu leeyahay cidda diidanna inuu waajahaabuu awoodu leeyahay yasbir cala alxaq yasmud cala alxaqi wayasbir cala acdaa lilacdaa xaqiina wuu ku sabrayaa cadowga waajahaadiisana wuu maaragtay diyaar buu yahay munaafiqu labadaasaanu karayn xaqii uu ku yeedhiyuu ku dhawaaqay marka lagu qabsado iska tuuraya markii xaqa uu qabsada ciddii kusoo doonatay inuu waajaho oo runta uu sheegu ku dhintana ma karayo waa naga daabule xijin kari mayne waana lagu haystaabe dadka iyaga aanu ku darmane marka isagoo ku dhawaaqay iimaankii oo ashahaatay ayaa wixii ku yimaadee duufaano iyo dabayl ah sida waraaqdu kolba dhan u ciirayaan xagganuu ka soo daahiraya oo xagganuu ka soo daahiraya dee waad arki doontaa waxa ilaahay uu markuu rabbi u dhigdhigay xumaanta ay leeyihiin uu ka waramay inta sife ee ilaahay uu ku xusay waad arki doontaa <clears throat> waaya wa min annaasi dadka waxa ka mida buu ilahay yidhi man yaquulu aamanaa billaah qaar odhanaya ilaahay rumaynay wa bilyawmi alaakhir maalinka qiyaamahana rumaynay wamaa hum bimuminiin mana aha buu ilaahay yidhi kuwa muminiina ilaahayaa aakhire inay rumeeyeen iyagoo sheegtay haddana iimaan ma leh af la yidhaahdo maaha iimaanku af laga yidhaahdo maaha maxaa dhibay talow yukhaadicuuna allah ilaahay bay khiyaamaynayaan waxay isku dayayaan ilaahay inay ka hoos dusaan waaladiina aamanuu iyo dadka muminiinta inay khiyaameeyaan bay isku dayayaan wamaa yakhdacuuna hadda mana khiyaamaynayaan ilaa anfusahum naftooda mooyaane wamaa yashcuruuna mana garanayaan leebka iyo waranka ay ridaynayaan iyagu kusoo noqon doonaa xumaantay sameeyeen iyagay ku dhici doonta fii quluubihim marad qalbigooda cudur baa jiifa fii quluubihim maradun qalbigooda cudur baa jiifa nifaaq la yidhaahdo iyo xanuun iyo kufri iyo shaki fasaadahum ullaahu alla wuxuu u biiriyey oo uu u kordhiyey maradan cudur kale oo weyn markay maradka iyagu waariteenay doorteen mid kalea ilaahay ugu biiriyey waa macsiyadu dhibaataday leedahay in midiba mid ay ku dhiibto walahum cadaabun aliim cadaab kulul bay leeyihin bimaa kaanuu yakdibuun beenta ay xaqa beeniyeen daraaddeed beeninta ay xaqa beeniyeen ee ay diideen daraaddeed cadaabkaasaanu meel dhigay baa ilaha wuli talow dhaqamadooda iyo tilmaamooda lagu garan karaa waa nooce bal u fiirso waidaa qiila lahum marka lagu idhaahdo laa tufsiduu fi lard dhulka ha xumaynina marka la ydhaao dhulka ha kharibina war dhulbiisnimada iska daaya qaaluu waxay odhanayaan innamaa naxnu muslixuuna annagu waxaan nahay dadka wax hagaajiya horumariya inamaa naxnu muslixuun annagu waxaanay kuwa horumarinaya waa israacinaynaa ilaahay wuxuu uhi alaa soo jeedsadoo baraaruga dad yahow innahum iyagu humulmufsiduun iyaga keligood baa dhulbi'isa mar hadday dhaqankaa leeyihiin xumaanta iyo gaalnimada ay qarsanayaan humulmufsiduun waxa wax qaribaa waa iyaga waa munaafiq walaakin laa yashcuruuna isma oga waabay la quruxsantay wa waidaa qiila lahum marka lagu dhaado munaafiqiinta aaminuu rumeeya xaqa kamaa aamana naasu say asxaabtu u rumeeyeen dadku siduu u rumeeyey macnaa asxaabta qaaluu waxay odhanayaan anuminu miyaan u rumaynaa kamaa aamana sufahaau dadka caqliga gaaban ee maaragtay indhowgaradka iyo aan aqoonta lahayn siday u rumeeyeenoo kale miyaan u rumaynaynaa dee kuwaa la midnahine dabaqada saraanu nahayna wey alaa hooyaai innahum kuwa munaafiqiintu hum sufahaa iyaga ah kuwa hooseeya oo caqli gaaban oo liita walaakin laa yaclamuun ma garanayaan haddana way isla hagaagsanyihin waidaa laqu ladiina aamanuu dadka muminiinta ah kolkay la kulmaan waidaa laqu ladiina aamanuu dadka muminiinta ah kolkay la kulmaan qaaluu waxay odhanayaan aamanaa rumaynay rumaynay saasay leeyihin afkay ka odhanayaan waidaa khalow ilaa shayaaiinihim kolkay shaydaamadoodii u noqdaan waaweynaa ee xumaanta aabbaha ugu ahaa iyo wadaadadoodii qaaluu waxay leeyihin innaa macakum idinkaanu idin wehelinaa liiskiina nagu qora xertiinnaanu ka mid nahay oo maxaa haddaa wixii idinka yeedhsiiyey innamaa naxnu mustahzi'uun waanu ku jeesjeesayn allaahu yastahzi'u bihim ilaahay baa ku istihzoonaya oo waxay xaq u yeesheen marinaya wayamuduhum wuxuu u kordhinayaa fii duqyaanihim xadgudubkooda yacmahuuna iyaga oo ku indhalaa wayamuduhum wuxuu u biirinayaa oo u badinaya u kordhinayaa fi duqyaanihim xadgudubka iyo kibirka ay ku dhex jiraan ayuu sii kordhinayaa oo way sii badsanayaan yacmahuuna iyaga oo ku indhalaa ulaa'ika kuwa noocaasi kuwaa tegay way dhaqaajiyeene alladiina kuwii weeye ishtaraw dalaalata bilhuda ishtaraw waxay iibsadeen addalaalata shaygii hallowga ahaa bilhudaa hanuun bay ku iibsadeen macnaha waxay qaateen hallow hanuunkiina way ka tegeen famaa rabixat may faa'iidin tijaaratuhum ganacsigoodaasi tijaaratuhum baayac mushtarigoodaasi wax faa'iidaa mu helin wamaa kaanuu muhtadiin manay hanuunin tilmaamaha iyo sawirka aad ka bixin karta iyo cidday u egyihiinna way soo socdaan marka aad u fiirsato ilaa halkan waxa ilaahay uu ku sheegay nimankaa munaafiqiinta toban sifo toban tilmaamood asalkeedaba ninka ilaahay uu doono inuu wax ka sheega kabtimayaba ama ninkuu doono inuu ilaahay dabagalo yufadixu walow fi qucri daari guriga dhexdiisaba ha fadhiye qofka isaga waa fadeexadunbaa xaasil u ah mid gaal ahaabaa ilaahay uu umayatunu khalaf ibnu habafle eyeelaha u ceebeeyey walaa tudic kulla xallaafin mahiinin hamaasin mashaa'in binamiimin mannaacin lilkhayri muctadin afiimin cutullin bacda dalika zaniim waxaasoo sifaabaa ilahay usu kuwana waana isku xigxigiinuna waa sidaasoo kale waxa ilahay uu ku tilmaamay been iyo khiyaamo iyo makri iyo safiihnimo iyo jeesjees walfasaad fi lard dhulkiiay fasahaadinayaan waljahlu aqoondaro dalaal iyo hallow tadabdub inaanay mabda lahayn asukhriya bilmuminiin iyoinay muminiinta ku dheeldheelayaan marka asalkeedaba aayaddaa hore waxay tilmaantay iimaanku inaanu ahayn wax afka laga sheegto laakiin waa shay qalbiga ku sugma xubnahana laga sameeyo asalkeedaba qofku hadduu ilaahay diido wuxuu isu dhigay sidii wax khiyaamaynayao ka hor imanayo kale waxaa kaloo aynu arkayna aayaddaa ilahay ui waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lardi qaaluu inamaa naxnu muslixuun aragtida sideedaba qofka aan iimaanka lahayn ama aan ilaahay ka tala qaadanayn waxa xunba u wanaagsan waxa xunbuu wax ku miisaamaa shayga munkarkaa ah macruuf u ah waxa macruufkiina munkar buu u yahay isku qolo mayhin haddaa maantao dhan wada hadlaysaan eh, isku luqadba ahaateen isfahmi maysaan leanna adna islaaxa waxbaad u taqaanaa macruufkana waxbaad u taqaana isna waxbuu u yahay bal gaalada eegaya warbixinahooda aducafaa alkhawana dadka kuwa ugu daciifsan ugu khaa'insan ayaa agtooda ugu siyaasisan oo ugu fariidsan oo ugu xariifsan alaqwiyaa alumanaa dadka awooda iyo aqoonta leh kuwaasina agtooda irhaab bay ka yihiin mar hadduu qofku diin leeyahay oo ilaah leeyahay oo aakhira uu ka fikiraya agtiisa kaasi waxa weeye fii calam alxajar waxa uu ku sugan yahay caalamkii laga tegay hore buu ku marka la yidhaahdo war maxay sidanne wuxuu kuleeyay inamaa naxnu muslixuun adduunyada siday ku horumaraysa iyo caalamiyadu waa caynkanoo sidana adduunyada lagu horumaraa saasaa lagu badhaadhaa in dadka ilaa cidhbaha la rogoo la wada laayo dabeedna inta soo hadha kolba dhankii la doono loo jeediyo war caalamkaa fasaadinmayna sidana islaaxa buu kuleeyahay waa taa aynu maanta arkayno adduunyada xagga waaliday adduunyada u socotaa caalamiyadda lagu sheegaya iyo waxaan aad maqlaysa in fara badan alcawlamadaa la ydhahaa imika eh waxay u socotaa xagga waalida iyo xagga ifsaadka qofka ka hor yimaada idhaa waxa la islaaxiyo diin iyo ilaah iyo arrimahaa sheegana waxaa la leeyahay isaguna waxa isagaaba mufsida baa la odhanaya alaa inahum hum lmufsiduuna walaakin laa yashcuruun marka la ydhaa sida dadku u rumeeyeen u rumeeya dadkaas waa asxaabtii asxaabta sufahaa bay u yaqaanaan bal ka warran qarnigii quruuntao dhan ugu fadli badnaabay sufaha ku sheegeene mahadh bay kuu jiidayaan adigoo islaamkaaga ku baaqayo diintaada ku baaqayo ilaahaaga le ha la caabudo rasuulkaaga ku salliyaya sala allahu calayhi wasalam ayaa asxaabtii sidaa loo galay adigana maxaa lagu magac bixinayaa dee hala yaabinoo ha odhanin dee war dadkii waabuu iga batay adduunyadiiba waxaanaan maaragta xaggan kale u badatay ha odhaninoo ha fitnoobine la qabsa asxaabtii baa lagu hi alaa inahum hum sufahaau walaakin laa yaclamuun hum sufaha munaafiqa astaantiisu waxa weeye mabda inaanu lahayn albaaba kuma soo xidhmaba meeshuu doonaba wuu ka dusi karaa haddaad waxar yar eryato muska hadday kusoo hagaagta way ka dusaysa meel walbameelinama celinaysa waa sida jiirkoo kale waa ay u yaqaanaan baanu odhan karnaa akhiiran siyaasad siyaasadda hogaamin bay ahayd laakiin hogaaminta xunbaa magaca loo yaqaana odhanaya in qofku kolba ciduu la joogo uu la diin yahay ka muslimkaah hadduu la joogo wuxuu leeya inoogu dhan wax walba innaga ah ka gaalkaa hadduu la joogo wuxuu leeya sidaadaaba inoo wad marka aamanaabay munaafiqiintu odhan jireen nebiga kolkay la joogaan asxaabta kolkay la joogaan yuhuudda kolkay la joogaan qolo walba oo aamanaa waidaa khalow ilaa shayaatiinim qaaluu innaa macakum innamaa naxnu mustahzuun laakiin qofka muuminka ahi yasbir cala alxaq xaqu ku sabraya meel baa loogu soo hagaagaa maalinba dhan uma kaco meel baa loogu soo hagaagaa lagu og yahay oo ka run sheegayaayoo ku noolyuu ku dhimanaya waidaa laqu ladiina aamanuu qaaluu aamanaa waidaa khalw ilaa shayaaiinihim qaaluu inaa macakum hayaatiin baa ilaahay uu ku tilmaamay qayb bani aadamka ka odayaal ay u tegayeen iyo kuwa culimadooda ahaabaa shayaaiinta ilaahay ku xusay lannahu qofku marka uu xumaanta halka u dambayso ka gaadho waa shaytaan shayaatiin alisi waljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin sukruf alqowli huruura allahu inamaa naxnu mustahziuun istihsahoodaasi waa gaaro waa kaa bilaa diinta allahu yastahziu bihi makriga iyo khidaaca iyo istihsaha iyo arrimaha aayaadku ay qirayaana ilaahay inuu isagu samaynayo xusayo culamaaulcaqiida marka ay xusayaan waxay leeyihiin istihzahaasoo kale aan fiimayna laakiin wuxuu kula dhaqmayaa istiiza u qalma macnaha mid u qalma koodu dee wuxuu ahaa wax liitee laakiin istihzaha ilaahay uu ku samaynaya iyaga wax u qalma oo iyaga ku munaasibu kula dhaqmaya maalan suuratulxadiid haddaad akhrido munaafiqiintiioo muuminiintii raacay oo qiyaamaha ilaahay uu ka warramayo nuurkii muuminiinta markii hore raacay koow markii xoogaa la socday baa iyagii nuurkii uu ka baktiyey markaasay leeyiin unduruunaa naqtabis min nuurikum qiila rjicuu waraa'akum faltamisuu nuuran waxaa la leeyahay inuu idinka baktida laambadiie xaggan lagama sahay qaata nuurka eh xaggii adduunyada laga soo siraadan jiraye bal xaggaa iswiijkiisiiu doona meeshii laga soo istaadhay xaggaa u kacabaa la leeyahy waa nooc istihzaawiye marka saasaa ilahay ugu diganaya wayamuduhum fii duqyaanihim yacmahuun waaya asalkeedaba qofku markanuu ifka joogo uu camal falayaayo tijaarad buu ku jiraayo waxqabadkanuu samaynayo aakhiro dee u dadaalayo waa tijaaradoo kale marka haddii uu qofku khayr kasbaday oo akoonkiisa khayr wanaagsan u dhigayo tijaaradiisaasi faa'iiday leedahay in allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum ljanna ila aakhir laaya haddii uu qofkii dee soo qaadanayo badeecada liidata iyo bagaashka uu la ordayo shaytaanku hadduu ka soo daldashana oo macaasidii xumaanta ana famaa rabixat tijaaratuhum wamaa kaanuu muhtadiin markaana wuu ku khasaaray faa'iido wuu waayay raasamaalna wuu waayay bal hadda sawirkan ilaahay baa wax tilmaamaya qaar hadiyo jeerna qur tusaalayaal buu bixiyaa tusaaluhuna wuxuu ka faa'iideeyahay shaygii macnawiga ahaa ee maqalun lagugu sheegayaybaa marka tusaale lagaa siiya muuqaal lagaaga dhigaya oo indhaha aad saaraysaa wa tilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi wamaa yacqiluha ila alcaalimuun dadka aqoon tusaalaha nuxurkiisiiyo macnihiisay fahmayaan bal munaafiqii laba tusaale ilahay uu ka bixinayaa eeg maaluhum baa ilahay tilmaantooda munaafiqiinta ka maali ladii qofkiibay la mid yihin ama jamicii koox isuruursatayoo istawqada naaran dab shiray dad intay surursadeen dabshiday shiday falamaa adaa'at markii ay iftiimisay dabkii maa xawlahu jamacaa wixii hareerihiisa ahaa dadkaa dabka shidanaya wixii hareerihiisa ahaa kolkuu dabkii wac intuu yidhi u iftiimiyey ee isleeyahin wallaahi diirsate oo iftiinsate ayuunbaa dahaballaahu ilaahay uu afuuf ka kaxeeyey binuurihim buu kaxeeyey wa tarakahum wuxuu kaga tegay fii dulumaatin gudcur laa yubsiruun iyagoon waxbaba arkayn tilmaantaa waad ka bixin karaysa marka kamali ladii waxaynu jamac ugu fasiraynaa dee halkan dambaa waxa kuu taalla binuurihim wa tarakahum damiir jamaca ayaa kuu yaala marka halkaas inuuna mid ahayna jamacu yahay ayaa ay kuu muujinaysa had jeer markuu qofku meel qarfaa joogo hadday doonto dhaxan ah guud curna waxa ugu baahi badan yahay waa dab uu ku diirsado bahalkana uu iskaga eego bahalka lugaynaya iyo iyo soo maaragtay xamaaranaya ah ee qasaskii abeesada uu iskaga eego sidaa darteed baa nebi muuse uu islaantiisii ku yidhi markay qarfada marayeen bal ina sii sugaan halkaa iftiimaysa inooga raadiye baahida weyn uqa waaya haddaba dadkaas marka ay halkaa dabka ku shitaan ee waliba ay arkaan diirimaadka iyo iftiinka uu leeyahay baahidiisu way kasii badantahy kolkii hore shayga markaad wanaagiisa dhadhamiso wuu kasii badan yahba iyadood ay dabkii kulaalayaana iftiinsadeen oo ay diireen ayuu mar qura madoobaaday waa ka dar hore way ka daranta waaya munaafiqii waa noocaasoo kale oo iimaankii tawxiidkii uu kolkii hore ku dhawaaqay xoogaa iftiina ka yimid xoogaa nabadgelyo buu ku helay laakiin markii uu ka noqdae gaalnimadu ay calooshiisa degtay arrinkiisii waxa uu ku dambeeyey tilmaantaa qofkaa dabku ka bakhtiyoo kale macnaha biriqdii kolkii hore u baxday ee uu xoogaa iftiinah diirimaada ka helay ee uu ku nastee ummadda lagu soo dhex daray kolkii ay tii meesha ka baxday ee isagu uu fashilmay dee geed baa la yskaga xidho waa munaafiqu wa fii dulumaatin laa yubsiruun summun way dhegala yihiin bukmun way aflaayihiinoo xaqa kuma hadli karaan cumyun way indhalaayihiinoo ma arki karaan xaqa natiija ka timi markaa qofka saddexdaa isku darsaday fahum laa yarjicuuna sooma noqonayaan adigu hadduu dhagoole indhala oo aan dhawaaqi karayn hadduu dhaqaaqo ma filaysaa inuu dib kuu soo eegayo ama yeedh ma maqlayo warkaalay ma maqlayo ishaaradii ma arkayo waa dam fahum laa yarjicuun waa bilaa ilaahay ka warrama inaan kuwaa lagu daalin tusaale weeye kaasiya qaado tusaalaha labaad waxa weeye nimankan aad ku maali karaysa ka sayibin ama waa ka asxaabi sayib qur-aanku marar badan buu xadfaa wixii la fahmayo xagga luqada carabiga aw ka asxaabi sayib munaafiqiinta waxaad mar kale ku shabihi karaysaa qolo roobu daayo dad meel fadhiya oo roob ku hoorayoo roob weyn u daayo min asamaa roob xagga sare ka soo daaya roobku xagga sareunbuu kasoo daaya roob ku hooray dad meel fadhiya roobkan fiihi ulumaat gudcur buu leeyahay waracdun onkod buu leeyahay wabarqun hilaacna wuu leeyahay sida xagga dambe inoogu iman doonto sawaaciq iyo danabna wuu leeyahay roobka intaa wata dadka uu u da'ayo siday u yaabsan yihiin yajcaluuna asaabicahum farahooda waxay gelinayaan waa xubnaha hore faraha dadkaasi waxay gelinayaan fii aadaanihim dhegah dhagahay faraasaa u gelinaya dadka roobkaasi u hayaa min asawaaciq danabka isdabahaya ee kaga gariirinaya dhulka awgii xadara almowt geeri bay ka cabsanayaan war waxaanoo danaba isweydaaranayaa arbuu inagu dhacaabay leeyihi xadar almowt wallaahu muxiitun bilkaafiriin ilaahay gaalada uu koobay yakaadu lbarqu hilaacu wuxuu u yakhdafu absaarahum inuu indhaha kala tago inuu indhaha ka leefo oo indhihii iftiinkoodii uu qaado kulamaa adaa lahu mar kasta oo u iftiimiyo wac intuu idhaahda hilaacu meeshii ka horraysa uu iftiimiyo mashaw fiihi way soconayaanoo way tallaabsanayaan bal yar gaadhsiiya bay odhanayaan wa idaa adlama calayhim marka uu ku madoobaado dam markuu hilaacu yidhaahdana qaamuu way istaagayaan bal xaggaynu dhaqaaqnaa waa kaas walow shaa allaahu rabbi hadduu doonayo la dahaba wuu la tegi lahaa wuu ka qaadi lahaa bisamcihim maqalkoodan caadiga ah ee dhagaha caadiga waxay ugu maqlayaan waa absaarihim iyo aragoodan indhaha kii qulubta siduuga qaadu kana uga qaadi karaa haduu doonayo laakiin waa la imtixaanaya muddaa la daynaya ina allaha calaa kulli shayin qadiir wax walba ilaahay uu karaa kanna waa tusaale kale tusaalahan labaad waxa weeye guuldarada munaafiqa haysata guuldarada munaafiqa haysata waa tashbiih baa laydhaha tamhiiliyahoo tashbiihu xaalin bixaalin weeye xaaladda ciddani ay ku sugan tahay waxaad ku shabihi karaysaa xaaladda munaafiqu ku sugan yahay waa dad roobhayo roobkani waxyaaba badanoo dadka ka cabsiiyuu leeyahay madowgiisii iyo hilaaciisii iyo onkodkiisii iyo danabkiisii intaasaa isdabahaya dee waad dareemi karaysaa adigoo meel qarfaa jooga oo intaasi isku darmatay war caawa ma baxnaa unbuu qofku leeyahay allowna badbaadi ilaahu dalabka naga badbaadi oo daadka naga badbaadi oo qofkii uu cabsanayaa xaaladaas oo kale aad ku shabihi karaysaa munaafiqii waa munaafiqiioo dhex jooga xadradii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo qur-aankii uu soo degayo ilaahay asraarta iyo quluubta ogaa ayaa aayaadkii soo dejinaya markaasaa marar badan waxaa soo degaya aayado hanjabaad badan ay ugu jirta munaafiqiinta iyo gaalada waxa soo degaya aayaadka qaarkoodoo muwaasafaadka iyo tilmaamaha munaafiqiinta dhigdhigaya oo sharxaya sida suuratu tawba haddii aad akhrido wa minhum wa minhum wa minhum waxa ka mida waxa ka mida dabeedna kuwii nooca ahaabaa meesha fadhfadhiya waaya noocaasoo kale weeye marka qur-aankii waxa ilaahay uu ku shabahay roobkii oo dee roobkuna dhulkuu nooleeyaa qur-aankuna quluubtuu nooleeyaa dadka mu'miniinta abuu nooleeyaa munaafiqii waxa ugu sugan gudcur buu ka faa'iiday markuu aayad beeniyada aayaadka waciidkiiyo hanjabaada iyo fadeexadda sheegayaa waa onkodkan iyo danabkan ayay ka dhigan mar walba wadnaha ayaa go'aya oo walba waxa uu leeyahay marka aayaad ay soo degaanba hal yaraaku min axad war cidimayna arkaysaan ka baxsanna meeshaeh maba maqlayaane qalbigooda wuu baxsan yahay marka qur-aanku soo degaya halkay asxaabtu ka dhagaysanayaan isagu wuxuu leeyahy maadaa qaala aanifan goordhoweyd muxuu akhriyaya ila wax kaluu ka fikiraya isagoo u maqan yahay oo maqana jooge marka aayaadkaa waciidkiiyo fadeexadii soo degaya hilaacii iyo onkodkii dheh roobkiina waa qur-aankii haddana goobtaa iyadaa amniga ay ku helayaan iyo sida loo nabadgelinayo waa hilaaca marna u baxaya marna ka bakhtiyaya marna waa la qabanaya marna waa la iska daynaya sawirkaa iyo sawirkaasaad isu egaysiinaysa yakaadu lbarqu yakhdafu absaarahum kulamaa ada'a lahum mashow fiihi waidaa adlama calayhim qaamuu kolkuu ku madoobaadana way istaagayaan kolkuu iftiimana way dhaqaaqayaan ilaahay sidaa uu indhala'aanta quluubta ugu riday buu ugu ridi karaa in kuwan ay wax ka arkayaan iyo dhegahuna malaasmaan subxaanahu watacaala walow shaa allahu la dahaba bisamcihim wa absaarihim hadduu doonayo wuu ka kaxayn lahaa indhahan iyo maqalka siduu dee uga kaxeeye kuwii quluubtaba kuwanna wuu ka kaxayn karaa laakiin kuwan waaba loo daayay intii muddo in allaha calaa kulli shayin qadiir marka labadaa xaalaad ku shabihi karta waa kuwa culimmadu yidhaahda culamaau tafsiir aw haadihi hiya maanicat lkhuluw laa maanicat ljamci macnaheedu ay uga jeedaan wuxuunay diidaysaa awdaas in labadan tusaale meesha ka wada baxaan laakiin ma diidaysa labada tusaale inay soo wada galaan oo munaafiqiintii kaana waad ku shabihi karaysaa hore tusaalaha hore tusaalahan dambena waad ku shabihi karaysaa labadaba waad isugu geyn karaysa midna waad ku shabihi karaysa laakiin labadaba ha ka wada saarin meesha labada tusaaleyle ilahay baa wax tilmaama yaqaan waaya xaaladda munaafiqa marka aad doonaysa iyo ayaan darada haysata iyo naxdinta ilaa asalkeedaba beenaalaha khaayinka ah maakirka abaa ah ugu naxdin badan qofka daacadda ahi degganaanshuu leeyahay iyo xasiloonaan xagga qalbiga ah waad ku celcelin doontaa wixii adkaada waad soo celin insha allah haddii saaxiibada kale aad ka fahmi weyda <clears throat> labadaa tusaale ilaha uu ka shabah waay haddaba markuu ilaahay soo xusay ummadda qaybaheedii kala duwanaa miduu jecel iyo miduu necab yahayba baa guud baa ilaahay dadka u jeedi wuxuu tilmaamayaa waxa ilaahay iyo addoomaha ka dhexeeya abtirsiima kama dhexayso masaalixi kama dhexayso ilaahay iyo addoomaha maxaa ka dhaxeeya inay addoomma u noqdaan in ay cubuudiyada xaqiijiyaan taasaa ka dhaxaysa qofkii ciddii ilaahay haddii yuhuudda la tilmaamay la nacdalay ciddii dhaqankeeda yeelataana nacdashaasay yeelanaysa waayo marba iyagaba la doortay isdafaahum cala alcaalamiin marba iyagaba ahayn dad la doortay sidaa darteed baa xadhigga addoonku uu qabsanayo ilaahay uu kaga badbaadi karayo ayaa halkan uu ilaahay xuso wuxu uhi yaa ayuhannaas yaa ayuha nnaas dadow ucbuduu rabbakum ilaahayna caabuda aladii khalaqakum ilaahay idin abuuray waladiina min qablikum kuwii idinka horreeyeyna ilaahay wuu abuuray idinkuu idin abuuray oo ummadihii idinka horreeyeyna ilaahay wuu abuuray lacallakum tattaquuna si a u cabsataan cabsibaa idin helaya alla caabuda cabsida waxaa laga helaa cibaadada alleh ilaahay maxaa loo caabudayaa dee waa ka inagu leeyahy aladii jacala lakum larda waa ilaaha dhulka idinka dhigay dad yahow firaashan gogol war ilaahay dhulka wuxuu idinka dhigay gogol roog idiin fidsan weeye wasamaa'a binaa'an samadiina mid dhisan buu ka dhigay wa anzala min asamaa'i maa'an xagga korena biyuu ka soo shubay aa u baahantiinoo nolol kaleeba jirinba fa ahraja bihi wuxuu ku soo saaray ilaahay biyihii min athamaraati midho midhahaa soo baxaya oo dhan warshadaha bani aadamku ma soo saaraana ilaahay biyahaasuu ku soo saaraa risqan lakum iyadoo arsaaqadidiin ah. waxa ku nooshihiin buu hayaaba falaa tajcaluu lilaahi andaadan ilaahay hala caabudina ilaahyaal falaa tajcaluu lilaahi isaga ha u yeelina andaadan sanamyaal liitoon waxba hayn wa antum taclamuuna idinkoo garanaya inuu cibaadada iyo ilaahnimada xaqu leeyah kuwanina aanay waxba hayn wain kuntum fii raybin haddaa ka shakisan tihiin mimaa nasalnaa calaa cabdina addoonkayaga qur-aankaannu ku soo dejinnay waa waxyigii addoommaha ilaahay ku xidhaya ee barayay xaqa ilaahay uu ku leeyahy ee cibaadadan barayay kaa haddaa ka shakisan tihiin fatuu keena bisuuratin min mili suurad qur-aanka oo kale ah fatuu keena bisuuratin keena min milihi nebiga mid la mid ahoo bani aadama ka keena labada macnaba wadcuu shuhadaa'akum dee goobjoogayaashiina u yeedha jin iyo insiiyo wixii aad isleedihiin wuu idin taakulayn karaya qur-aan buu idinka caawin karaya aad bal kuwaana u yeedha min duun in kuntum saadiqiina haddaa run sheegaysaan fain lam tafcaluu haddaydaan taas samaynin uu samayn kari weydaantaa hore u samayn kari weydaan walan tafcalu dibna u samayn maysaan lagama yaabo haddaa immika itaal meel idin dhigo dibna u samayn kari maysaane fattaqu naar naara iska ilaaliya allatii naartaasoo waquuduhaa waxaa xaabada u ahay gaasta lagu hurinaya iyo xaabadeedu annaasu waalxijaara annaas waa dad iyo walxijaaratu dhagaxaan uciddat lilkaafiriina gaalada ayaa loo diyaariyey uciddat lilkaafiriin gaaladaa loo diyaariyey wabashir waxaad u bushaaraysaa nebi allow aladiina aamanuu wa camiluu saalixaat dadka muminiinta camal fiican sameeya waxaad ugu bushaaraysaa maxay anna lahum inay leeyihiin jannaatin tajri min taxtiha alanhaar beero sidaa ay u qulqulayaan wabiyaal hoostooda dadkii ilahay casuumay oo casuumadii ku raaxaysanaya jannada kulamaa rusiquu minha min amaratin mar kasta oo jannada midha laga siiyo oo dhallinyaradii u sahlanayd iyo malaa'igtii ay wax ka siiyaan min amaratin risqan kol kastoo midhaha arsaaqad laga siiyo qaaluu waxay leeyihin haadaakani alladii rusiqnaa min qablu waa kii hore naloo siiyey kani waa kii markii hore nalagu casuumay oo maxay salof sidaa u yidhaahdeen waa utuu bihi waa la siiyey mutashaabihan isagoo isu egeeg ma kala dhaco kanaa xun iyo kanaa wanaagsan mala waa wada wanaagsan yahay wuu isaga egaaday walahum fiiha waxay ku leeyihiin muminiintu jannada aswaajun mudahara dumar la nadiifiyey oo wixii maaragtay ka iman jiray xag hore iyo xag dambeba laga nadiifiyey dabeecad xumaantii laga nadiifiyey wahum fiiha khaaliduun jannadaasay ku waarayaan muminiintu sidaasaa ilahawe marka saasay isugu xidhan tahayoo kolka hore waa adduunyadana la joogaa waa cibaadadii waaya waxa ku xigana abaalmarintii qaybina baa lagu abaalmarinaya qaybina janno halkan marka uu qofku dhimanayana macnaheedu inuu dhintay maaha laakiin wuu dhaqaajiyeen wuu safrayuun wuu safrayuun qofki wama almowtu ilaa rixlatun min addaari alfaani ila addaari albaaqi hayra annaha min addaari alfaani ila addaari baqi geeridu waxa weeye safaruu qofku daartan laga maaragtay dhammaanaysa uu ka tago daartii baaqiga ahayd uu tegay waa safarun ile nafti baa kusoo noqonaysa marka ilaahay caabuda ilaahay waa kaa idin yeela kaa idin yeela idin abuuray ku idinka horreeyu abuuray dhulkiibuu gogol ka dhigay samadiibuu ka dhigay mid dhisan roobkiibuu soo shubay wixii afka gelinayseen buu sallaxay wixii afka gelin lahaydeenuu qofku kuba noola ayuu sallaxay markaa dabeedna ilaahay kolkuu taa sheegay awoodiisa iyo arsaaqadiisa iyo nicmadiisa kolkuu xusay oo muujinaysa daliilo ah xaq kugu yeesho cibaado ayaa haddana wuxuu xusay intaa wax aan hayninoo haddana la caabudo falaa tajcaluu lilaahi andaadan waantum taclamuun in badan qur tawxiidka marka uu ibaatiyu taqriir ku sameeyey risaalada rasuulka ayuu sugaa risaaladii rasuulkana ilaahay waxa uu xusay iyo waxyigii ah, haddii aa ka shakisantiin waxyiga suurad lamida un keena ina baa u yar suuradaha suurat lbaqara cagsigeeda taasoo kale keena ma jiro marka fatuu bisuuratin min mili waa suurad qur-aanko kale ah qur-aanko kalea ley suwarin toban suuradood baa ley haddana suurad keliya baa ley intiiba way keeni kari waayeen waa taxadi baa laydhaa mucjisnimada qur xaqiijinaysa markhaatiyaashiinna u yeedha oo looga jeeda musaacidiintiinna haddaydaan hore u samayn walan tafcalu fain lam tafcalu walan tafcalu lam iyo lanlamna waa wixii hore tanuunka wadatee lan ahayna waa mustaqbalka waa samayn kari weydaan wakhtigii hore dibna u samayn maysaan naarka cabsada waxaa lagu huriyaa dad iyo dhagaxaan u yahay macnaa sanamyaashaasaa u ah sida bahashaa batroolka iyo gaasta u bushaaree awliyadii ilaahay ee soo kifaaxay adduunyadii ee soo samray nicmadaa inay helayaan iyo jannadaa ah mar kastoo la arsaaqo waxa ay yaabayaan wixii hore kii horeyo kan isu eegaa kala dhaco waxa la siiyey isagoo isu eegay in fara badan qur-aanku marka aad sidaa u eegto dumarkii aad buu maaragta ayuu xayeysiinayaa si unbay dee ragga ugu lifaaqan yihiin walahum fiiha aswaajun mudahara dumarkaas xururciintiina weeyihiin kuwii adduunyadan ka tegayna weeyihiin oo kuwan adduunyada iyagoo xataa iskaba gaboobay oo habra haddana ilaahay wuxuuhi ina anshaanahunna inshaan fajacalnaahunna abkaaran curuban atraaban dib baanu u habaynayoo markaasay noqdeen kuwo wada dhallinyaro ahoo shabada ah oo ee raggooda jecel kuwaasaaba ka qurux badan kuwii halkaasii fadhiyay ilaahay baa saa ku abaalmarinaya wahum fiiha khaaliduun allah subxana wa tacaala يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات